alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala allahu wsalam cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd qaala alimaamu malik raximah llah alqadaau fi lmarfiq yacni alashyaa alatii qad yartafiqu bacdu annaasi biha wa yantaficu ma huwa xukmu sharci fi mili hadihi alashyaa alati qad yantaficu biha bacdu اnnaas walaa yatadararu biha alآakharuun qala maliku can camri bni yaxya almaaziniyi can abiihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal laa darara walaa diraar hada alxadiid fiihi irsaal yquul abu cumar lam yuktalaf can maliki fi isnaadi hada alxadiidi wa irsaalihi fahuwa xadiidu mursalu fi riwaayati malik wain kana hunaka riwaayaat ukraa fiiha itisaal minha ma rawaahu daraawardiyu can camri bni yaxya can abiihi can abi saciidin alkhudriyi can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam ayib laa darara walaa diraara maa macnaa haadihi aw haadaani allafdaan qaala bacduhum inahumaa lafdataani bimacnan waaxid jumica baynahumaa calaa wajhi ta'kiid laa darara walaa diraara lafdataani macnaahumaa waaxid wa jumica baynahumaa min ajli ta'kiid wa qaala bacduhum addararu alsmu wاdiraaru اlficl ma macna hada kalaam addararu cinda ahli اlcarabiyati alsmu wاdiraaru alficl yani addarar ismu lmasdar liannahum yaquluun alismu wayacnuuna bihi isma almasdar wdiraar alficl wayaqsiduuna bilficli huna almasdar axyaanan yaquluuna hada ficlu wayacnuuna bihi almasdar faalxaasil ana adarar ismu lmasdar wdiraar masdaru bara diraara ayib hada min xayثu lafdi lakin ma macnaahu min xayثu lmacnaa qaala bacduhm addararu aladii laka fiihi manfaca wa calaa jaarika fiihi madara hada darar hada darar anta laka faa'ida wamaslaxa fi hada wa calaa jaarika fiihi darar laa yajuuzu laka an tafcalahu ayb wdiraar qaaluu addiraar aladii laysa laka fiihi manfaca wa calaa jaarika fiihi madara hada ayda laa yajuuzu ficlu ayb hada tafsiiru min atafaasiir wa qaala bacduhum addararu an tadura biman laa yaduruka tu'di gayraka walaa yaduruka gayruka ayb waadiraaru min aljaanibayn an tadura man qad adara bika min gayri jihati اlictidaa'i bilmithli walintisaari bilxaq maala qaal hunaa addararu an tadura biman laa yadur bidaayatu adiyati ligayrika laa yadur wاdiraar an tadura man qad adara bika min gayri jihati اlictidaa rajulu sabaka yajuuzu laka an tasubahu bimithli masabatihi laakin idaa sabaka faacطaytahu kafan hada huwa اdiraar liannaka daarartahu fi gayri jihati اlictidaa jihat اlictidaa kanat kalaama wa anta radadta bilkalaami wa anta radadta cala alkalaami bilficli fahada gayru jihati اlictidaa falaa yajuuz hada laa taqul inahu qad asaa'a ilaya wa ana ujiibu can hadihi اlisaa'a laka alxuriyatu fi an tujiiba can اlisaa'ati bimithli maqaalatihi lakin laa yajuuzu laka an tujiiba can hadihi اlisaalati alisaati bilficli wa huwa qad asaa'aka bilqowl ayib هنا ذكر مسألة طيب هذا الفعل الذي تفعله أنت مسألة أخرى أنت قد تفعل فعلا هذا الفعل يضرك أنت يعني هذا الفعل الذي تفعله يضر غيرك غيرك ومنعك أنت من هذا الفعل يضرك kayfa yufcal tafcalu ficla maa wa hada alficlu yaduru gayraka laakin anta in municta can hada alficli tatadarar faman yuqadam hal tuqadamu anta aw yuqadamu jaaruka maala qaaluu yundar ila jihati darar fain kana dararu lgayri akhar municta anta liana dararaka aqalu min darari gayrika wadakara mihaala lihada wahuwa fatxu lquwati fii jidaarika taftaxu daaqatan fii jidaarika limaada taqulu atatahawaa waaakhudu nasiima min hadihi alquwa ayb طيب أنت فتحت هذه القوة واطلعت على عورات جارك وجارك قد تضرر بهذا فسد هذه القوة فيقول أنا أتضرر ما أجد هواء فيقال ضررك أقل من ضرر جارك fasudda hadihi lquwa idan yundaru ilaa addarar xayثu yakunu aqala yumnac xataa yumnac addararu اlakfar qala malik can ibni shihaabi can اlأcraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal laa ymnac axadukum jaarahu khashabatan yagrizuha fi jidaarih hadihi kanat fi albidaayaat rajulu yuriidu an yabniya baytan wa jaaruhu lahu jidaar faidaa wadacta juduucaka calaa jidaari jaarika laa yatadarar jaaruka wa anta qad tantaficu bihada fahal yajuusu lijaarika an yamnacaka can hada la qaal laa yamnac axadukum jaarahu khashabatan yagrizuha fi jidaarihi huma yaquulu abu hurayra ma li araakum canha mucridiin kaana annaasa fi zamani abi hurayra laa ya'kuduuna bihada alhadyi fayaqul limaada tucriduuna can hada alhadyi nabawiy wallaah la armiyanna biha bayna aktaafikum sa armiihaa baynakum shi'tum am abaytum lianna hada hadyu nabiyi sala allahu calayhi wasalam uma ikhtalafa ahlu lcilmi hada annahyu hal huwa min baabi annadbi aw min baab alwujuub yani aada aljaar hal yundabu lahu an laa yamnaca jaarahu fii an yadaca khashabathu calaa jidaarihi aw inahu yajibu calayhi an yumakina jaarahu min wadci khashabatihi calayh ikhtalaf faqaala alimaamu maalik hada min baabi annadbi wa alixsaan ila aljiiraan walaa yukrah aw laa yajibu cala jaari an ya'kuda bihada wa an yadaca hadihi aw yumakina jaarahu min wadci hadihi alkhashaba wa qaala aakharuun bal dalika cala alwujuub ida lam takun madarat cala saaxibi aljidaar faida kanat juduuc haqiila bxayثu low wadaca hadihi aljuduuc cala hada aljidaari saqada aljidaar yaqul huna la ana atadarar lakin ida lam yatadarar aljaaru biwadci ljuduuci calaa jidaarihi qaala imaamu shaafici wa axmed wa gayruhu yajibu calayhi an yumakinahu walaa yamnac minhu uma huna dakara imaamu abu cumar ibn cabdilbari ana alimaama malik naqla hada fi lmuwaطa wadakara axaadiid uma khaalaf waqaala laa yajib bal yundabu liljadari an laa yamnac waqaal inahu yarwi ashyaa uma laa yacmalu biha wa intaqadahu fi hada qala malik can camr bni yaxya almaazini can abihi ana daxaak bna khaliifata saaqa khaliijan lahu wاlkhaliij huwa annahru sagiir hada aصaxaabi adaxaak ibnu khaliifa saaqa khaliijan lahu min alcurayq wahuwa waadin min awdiyat اlmadiina yani اqtadaca jadwala sagiira aw nahra sagiira min hada alwaadi faaraada an yamura bihi fii ardi muxamed bni maslamata hada muxamed ibn maslama lahu ardu wadaxaat yuriidu an yamura bihada alkhaliij calaa ardihi liyasqiya bacda dalika ardahu faaba muxamed waqaal la laa tumira hada alkhaliij calaa ardi laa ujiizuha lak faqaala lahu daxaak lima tamnacunii wa huwa laka manfaca hada laka fiihi maslaxa limaada tamnac hada tashrabu bihi awala wa aakhira walaa yadur anta tashrabu bihada alkhaliij ardaka awala wa aakhira walaa yaduruka maca dalika faanta laka almaslaxa walaysa laka fii dalika darar lima tamnacunii faabaa muxamed qaal la wlinaasi ikhtiyaarun fi ma yakhtaaruun fakallama fiihi addaxaaku cumara bna alkhadaab qaala hada rajul manacani fii shayin lii maslaxa walahu maslaxa walaysa fiihi madarat lahu fadacaa cumar bnu lkhaaabi muxamed bnu maslamata faamarahu an yukhaliya sabiilah qaala utruk hada ijcalhu yumiru bihada alkhaliij fii ardika faqaala muxamed la faqaala cumar lima tamnacu akhaaka maa yanfacuhu wahuwa laka naafic hal hada mantiq tasqi bihi awala wa aakhiran wahuwa laa yaduruka faqaala muxamed laa wallah alardu lii laa asmaxu bidalik hunaa cumar tadakhal qaal wallahi layamuranna bihi walow calaa banika walow calaa banika hada daliil calaa ana wadca alkhashabata cala alwujuub idaa lam yakun hunaaka dar lianna hada mila dalik qaala wallahi layamuranna bihi walow calaa banika faamarahu cumar an yamura bihi fafacala daxaa قال مالك عن camri بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال كان في حائط جده rabiic wa huwa aydan alkhaliil ow nahr sagiir licabdiraxmaan ibni cawf hada rabiic licabdiraxmaan ibni cawf faaraada cabduraxmaan ibnu cawf an yuxawilahu ilaa naaxiyati min alxaa'iti hiya aqrabu ila ardi hada aljadwal kaana fii xaa'iti yani bustaan almaazini hada rabiic licabdiraxmaan wahuwa yamuru fii ardi hada almaazini araada cumar an yuxawilahu ilaa naaxiyati ukhraa min nafsi alardi hadihi naaxiya aqrabu ilaa ardi cabdiraxmaan ibn cawf hiya aqrabu ilaa ardi famanacahu saaxibu alxaa'id qaala la fi lawal kaana yamuru hunaa faaraada an yuxawilahu ilaa hadihi naaxiya liana hadihi naaxiya aqrabu ilaa ardihi فklma cbdالرحman بن cوf cmr بن الخطاab fqضى لcbdالرحman بن cوf بتxwiilih الqضاء في qsm الأmwاal qad tkun hunaaka amwaal mushtaraka duur araadi basaatin mazaaric wqad yuriidu bعض الناas an ystaqila bنaصiibih ويkrija mulkahu أw milkahu min اlmushaac wayajcalahu khaasan bihi kayfa yuqasam dakara abu cumar hunaa masala la ibn lcarabi qaala min furuuci alqisma aljuluus cala sucudaat cala uruq juluus cala uruq wa sabi alaqdaar fi turuqaat sabi alawsaakh wazibaala fi turuqaat qaala aljuluus cala sucuudaat jaa'izun biadaa'i ahliha hada jaaiz biadaa'i xaqiha faida jalasa fi ariiq yajuuzu lahu an yajlis laakin yuaddii xaqa ariiq wa antum taclamuun xaqa ariiq inqadi albasar wa irshaadi daal wa nasri lmadluum wma yacridu liman tacarada dalika min alkhuطuub qaala waama sabu alaqdaari fi اطuruqaati falaa yajuuzu dalika cala aliطlaaq liana fi dalika idaayat lilmuslimiin wa imaaطaة اladaa can طariiqi sadq annaasu alyawm laa yubaaluuna bihadihi shariica laa yajuuzu wadcu lawsaaq fi turuqaat وأنتم ترون اليوم أن كل واحد يجمع زبالته في كيس ثم يرميها في الشارع هذا في قلة الدين وقلة الحياة وقلة العقل لأنه هو ممن يتضرر بهذه الزبالة في الأخير قال مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال بلغني ana rasuula اllahi sala اllahu alay slam qaala ayumaa daarin aw ardin qusimat fi ljaahiliya daar ard qusimat fi ljaahiliya qabla alislaam fahiya calaa qasmi ljaahiliya falaa yuqaal bacda alislaam hadihi daar kanat mushtaraka bayna annaas waاqtasamuuha fi ljaahiliya wa kanat hadihi alqismatu calaa gayri shariicati alislaam tucaadu marata ukhra qismat la hiya calaa qasmi ljaahiliya ayb wa ayumaa daarin aw ardin adrakaha alislaamu walam tuqsam hunaaka unaasun kaanuu mushtarikiina fii daar wa adrakaha alislaamu walam tuqsam fahiya calaa qasmi alislaam alaan yakhtasimuuna hadihi daar calaa daw'i maa qararathu ashariicatu alislaamiya qaala bnu lqaasim qaala maaliku wadalika fii gayri ahli lkitaab imaam maaliku huna cindahu ra'y qaala hadihi almas'ala wahiya ayumaa daarin aw ardin adrakaha alislaamu walam tuqsam yani majmuuca min annaas kanuu mushtarikiina fii daarin fi ljaahiliya uma adrakahum lislaam yakhtasimuuna hadihi daar calaa maa qararahu sharcu lakin malik yaqul dalika fi gayri ahli lkitaab kayf huwa yufariq bayna saa'iri anwaaci lkufr fayaqul hada fi lmajuus wa fi cabadat الnaar wa fi lwathaniyiin wa fi lmushrikiin lakin ahlu kitaab laa yadkuluuna fi hada qaaluu yaqsid ana naasa min ahli اlkitaab bacduhum aslama wa bacduhum lam yuslim aw maa tawaarihuhum fi ljaahiliya wa aslamuu wahum mushtarikuuna fi hada addaar yaquul yaqtasimuuna calaa diinihim fi ljaahiliya maadaama ana hada alxaqa qad wajaba wa hum calaa diinin fi ljaahiliya fayarjicuuna ila hada diin wayaqtasimuuna calaa dawi maa kaana cindahum fi ljaahiliya hada fi ahli lkitaab laakin bacdu طulaabi alimaam malik ka asbaq ibn alfaraj wa ashhab yaquul la laa farqa bayna saa'ir anwaaci اlkufr fakama yajibu calaa man aslama min alwathaniyiina walmushrikiina walmajuusi wacbadati innaar bacda alislaami an yaktasimuu calaa dawi maa qararathu shariica kadalika yajibu calaa man aslama min ahli lkitaabi an yaktasima maa kaana mushtarakan baynahum calaa dawi maa qararathu shariica qaala yaxyaa samictu maalikan yaquul fi man halaka wa taraka amwaala bilcaaliyati wاsaafilati alcaaliyatu hiya sharqu lmadiinati اnabawiya wاsaafilatu hiya qarbuha jihatu sharqi yuqaal alcaaliya wa jihat lgarbi asaafila qaal fi man halaka wa taraka amwaala bilcaaliyati wاsaafila alsaafila fiiha majaari wa widyaan wa suyuur wاlaraadi alatii fiiha axsanu min alaraadi alatii fi lcaaliya qaala ina albacla laa yuqsamu maca anadxi yani hunaaka ardu mahala fi lcaaliya taxtaaj ilaa nadxi ilmaa can dariiqi addawaab wa hunaaka fi saafilati ardun bacliya yani tashrabu bicuruuqiha walaa taxtaaju ilaa saqyi nawaadix hal hadihi mil hadihi yaqul la laa tuqsamu maca anadxi falaa yuqaal anta taakhuduu fi ardi saafila wa ana aakudu fi ardi alcaaliya la haadaani laa yisaa mustawiyayn yaqul ilaa an yardaa ahluhu bidalik ida kaana hunaaka rida laa shaya fi dalik waina albacla yuqsamu maca alcayni ida kaana yushbihuha hunaaka ardun tashrabu bicuruuqiha wa hunaaka ardun tasqiiha caynun jaari hadihi mithlu hadihi kullu minhumaa laa yataaju ilaa saqyin fayumkin hadihi an tuwazaca maca hadihi wa tujcal macaha ida kaana yushbihuka wa ina alamwaala ida kaanat biardin waaxida aladii baynahumaa mutaqaarib yani ard fi lcaaliya mutaqaariba mazraca wa hunaaka mazraca ukhraa wmasraca fi lcaaliya kuluha waaxida mutaqaariba fainahu yuqaamu kulu maalin minha uma yuqsamu baynah yuqsamu baynahum faida kanuu halaaa wala waliaabaa'ihim araadii halaaa maala fi lcaaliya aw fi mandiqatin mutaqaariba yuqaamu kulu ardin wayuwazacu baynahum wayuqasamu baynahum calaa xasabi alqurca liannaha waaxida wa qiimatuha mutasaawiya aw mutaqaariba wاlmasaakinu wاduuru bihadihi اlmanzila ayضا nafs shay alqadاء fi الdawaari wاlxariisa الdawaari almaqsuud biha الdawaab almu'diya alati taأkulu zuruuca الnaas yuqaal laha alcawaadi ayضا alqadاء fi الdawaari wlxariisa wlxariisatu faciilatun bimacnaa mafcuula yacni maxruusa macahaa saaxibuhaa yaxrusuhaa wa yamnacuhaa an tarcaa masaaric algayr fahadihi addawaari wاlxariisa ida akalat zuruuca algayri ma alxukmu fiiha qaala maliku can ibni shihaab can xaraami bni sacdi bni muxayisa ana naaqata lilbaraa'i bni caazibin dafarat xaa'ita rajul naaqa lihada rajul albaraa'i bni caazib radia allahu anhu dafarat xaa'ita rajul yani bustaana rajul masnacata rajul faafsadat fiihi faqadaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ana calaa ahli alxawaa'iti xifdahaa binnahaar lianna almawaashii fi nnahaari tasrax walaa yumkin dabduha fayajibu calى ahli اlxawaa'idi an yaxfaduu masaaricahum min hadihi الdawaari fi الnahaar ayb fi lleyl qaala waana ma afsadat اlmawaashi bاlleyli daaminu calى ahliha yani madmuunu calى ahliha faإida taxarakat hadihi اlmawaashi fi اlleyl waafsadat faina addamaana calى ahli اlmawaashi بأnhu yجب عalayhim an yxfaduu mawaashiyahum fi اleyl hada xadiiث fihi irsaal لأn huna yaqul can xarn bn sacd bn mxayis ana naaqt hada fihi irsaal lakinahu xadiiث mashhuur macmul bh masأla qaala malik can hishaam bn curwata can abihi can yaxya bni cabdiraxmaan bni xaaib yani bni abi baltaca yaxya ibn cabdiraxmaan ibni xaaib ibn abi baltaca ana raqiiqan lixaaibin raqiiq yani abiid lixaaib bni abi baltacata saraquu naaqatan lirajuli min musayna haaulaai abiid saraquu naaqatan lirajuli min musayna qabiila fantaxaruuha dabaxuuha wa akaluuha farufica dalika ilaa cumara bni lkhadaab ruficat hadihi alqadiyatu ilaa cumar faamara cumaru kahiira bna salti an yaqطaca aydiyahum liannahum suraaq tuqطa aydiyahum uma qaala cumar araaka tujiicuhu uraaka tujiicuhu kaanahu yukhaaطib xaaطib yaqul haؤulaa'i ajactahum anta maa acطaytahum maa yaأkuluuna fajaa'uu faidaratkum alxaajatu ilaa hadihi sariqatii wa akli maali lgayr fakaana cumar raajaca ra'yahu wa cadarahum fi hada wa rafaca canhum alqaطca uma qaala cumar wallaahi laugrimanaka gurman yashuqu calayka yaqul xaaib anta taxtaaju ila ta'diib laugarimanaka gurman yashuqu calayk uma qaala lilmuzaniyi kam hamanu naaqatika hada almuzaniy lahu naaqa alatii suriqat wa nuxirat qaal kuntu wallahi amnacuhaa min arbaci mi'ati dirham yani qaala lii naasun ucطiika biha arbacmi'a dirham wa ana rafadtu faqaala cumar acطihi hamaani mi'ati dirham yaqul lixaatib acطi almaaziniya hamanan mudaacafan qiimatuha kaanat arbacmia alaan anta acطihi hamaani mia qaala yaxyaa samictu malikan yaquul walaysa calaa hada alcamalu cindana fi taضciifi اlqiima malik rawaa hada alahar can cumar wakhaalafa qaal kayfa tudaacaf alqiima hadihi naaqa ida utlifat aw sirqat aw dubixat alaslu an turjaca ilaa qiimatiha laa ilaa tadciifi qiimatiha famin ayna jaa hada taciif qaal walaakin madaa amru nnaas cindana calaa anahu inamaa yugramu arajulu qiimata albaciiri aw iddaabati yowma yaakuduha wa hadihi alqaacida fakayfa khaalafnaa hada malik alaan la nastadiicu an naأkhud bihada liana hada yukhalifu alqawaacid alsharciya almuqarara qaala abu cumar adkla malikun hada alxadiida fi kitaabihi almuwaطa wa huwa xadiidu lam yutawaطa calayhi walaa qaala bihi axadu min alfuqaha walaa ra'w alcamala bihi wainama tarakuuhu wallahu aclam lidaahiri alqur'an wاsunati almujtamaci calayh alqur'an qaal faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa calaykum wahada xasala fi ictidaa walictidaa yusaawi arbacmia kayfa najcalhu amaanimia wain caaqabtum facaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi waama sunnatu faina rasuula allahi sala allah alay slam qadaa cala aladii actaqa shiqsan lahu fii cabdin biqiimati xisati shariikihi bilcadli rajul kaana lahu nisfu cabdin faactaqahu wa cataqa alcabdu kulh yuطaalabu min aladii xarara alcabda nisfa alqiimati bilcadli laa mudaacafata faidan hadihi qaa'ida sharciya kayfa khaalafnaaha yqul وأجmع الcلماء عlى أنه لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمة وأجmعوا أنه لا يعطى أحد بدعواه هذا المازين yqul ناaqtي aربعمئة kيf yعnي نqبل أnha بmجرد ma اdعى أnha aربعمئة تsaaوي aربعة ونضيف إليه aربعمئة أخرى yqul وأن البyنة عlyه فيma ydعيه إذا لم يقر به الmدعى عليه wqaala nabiyu sala allah alay slam low ucطiya qowmun bidacwaahum ladacaa aqwaamun dimaaa aqwaamin waamwaalahum walaakina albiyinata cala lmuddaci yaquul fi hada alxadiidi tasdiiqu lilmuzaniyi fima dakarahu min hamani naaqatihi kayfa nusadiq hada mujara dacwa hada ma ataa bidaliil ma ataa bibayin wa alxaatib hada almudaca calayhi ma sadaqahu fi hadihi alqiima fakayfa wallahu aclam sala allah